dunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur reediyo kulmiye magaalada muqdisho samaqal wanaagsan dhegeystayaa meel weliba aad joogtaan waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan qodobay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta real madrid iyo xalay ku guuleysatay koobkoodii saddexiyo tobanaad ee koobka lagu magacaabo sbanish sabarkaabaha barcelona ayayna afar gooli hal ku garaacday sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ma united iyadoona taakayaa loo dhigay kooxda kubadda cagta sporis laba gool iyo laba gool sidoo kale saaxiibada waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta asnafilla iyaguna barbaray galeen oo goola la-aana halka kooxda kubadda cagta ac milan xalay saddex gool iyo halku garaacday kooxda kubadda cagta roma sidoo kaleeto koobka qaramada qaarada afrika kulmada la ciyaari doonaynu eegi doonaa halka xaleyna xulka wadanka mosambiq ay taa ku dhigeen xulka wadanka masar xili dambe ninka lagu magacaabo mow saalax ayaa goolka barbaraha keenay suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeeni ciyaaraha dooreediyo kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddiianu eegnana kooxda kubadda cagta ah, manchester united ayaa lagu maadeysanayaa kadib markii barbare ay la galeen kooxda kubadda cagta sports haddaba kooxda kubadda cagta manchester united waxay u baahnay inay guul gaadhaan si ay markaa dabcan ay kooxda kubadda cagta fulham ay isku dhibco noqdaan ama hal dhibcood ay u jirsadaan haddaba kooxda kubadda cagta united laba gool laba gool ay la gashay sports xil ciyaareedkan afar dhibcood ay ka qaateen garoonka sports stadium ay kusoo garaaceen xalayna eh, waxa ay barbaro ay kula galeen garoonka eh, manchester united ay ku ciyaarto eh, lagu magacaabo trafode xalay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta manchester united way dadaaleen sida ninka lagu magacaabo rash sidoo kaleetana ciyaaryahaanka kale ee lagu magacaabo hotland isaga ayaa goolka furay oo isaga ayaa dhaliyay gool innaba aan caadi ahayn oo aad aad u qatar badan markaynu eegno timo wana oo ah ciyaaryaankii hore kooxda kubadda cagta chelsea ayaa isaguna xalay eh, dabcan goolkiisii ugu horeeyey caawiyey oo spors kulankii eh, ama bentacod goolku barbaraha uu dhelinaya afartan daqiiqo richardson isaguna aad ay u wacdareen xilli ciyaareedkan todoba gool ayuu dhaliyey halka saddex goolna uu caawiyey marka hochland waa ciyaaryahanka u goolasha badan kooxda kubadda cagta united todoba gool ayuu dhaliyey xilli ciyaareedkan eh, dhammaan tartamada oo idil haddaba markaynu eegno golahay unana ayaa dabcan xalay Eh, markay ciyaarta dhamaatay kadib hore ka baxay cameron ayuu hadda ku sugan yahay wuxuu doonaya xulkiisa qaranka cameron inuu markaa uu caawiyo eh, laakiin taageeryaasha kooxda kubadda cagta cameron iyo weliba kuwa manchester ayaa ku madaysanaya wuxuu leeyahay manchesterna wax uu u sameeyey ma lahano manchester waa tii xalay laba gool laga dhaliyay hadda kooxda kubadda cagta manchester united xil ciyaareedkan markii ay gurigooda ku ciyaarayaan waxa weyaan koxda kubadda cagta manchester xil ciyaareedkan lix kulan keliya ayay badiyeen kow iyo toban kulan oo ay garoonkooda ku ciyaareen afar kulan ayaa la garaacay hal jeerna barbara ayay galeen manchester united xil ciyaareedkan markaad eegto kow iyo kulan oo ay ciyaareen keliya toban kulan ayay badiyeen sagaal jeer kamid a ah waa la garaacay laba jeerna barbaro ayay galeen kooxda kubadda cagta united hadda waxay ku jiraan kaalinta toddobaad ee horyaalka bermaliga waxa ay dabcan kooxda kubadda cagta westham oo kaalinta lixaad ku jirta ayay isku dhow yihiin oo laba dhibcood ayaa u dhexeeya marka ama united markaynu eegno eh, shantii kun ugu dambeysay horyaalka bermeliga oo ay ciyaareen keliya hal kulan ayay badiyeen taasi oo ka dhigan kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareedkan xaalad xun ay ku jirto hadaba waxaa daawanaya ciyaarta eh, ninka lagu magacaabo sir jem redclef oo dhowaan boqolkiiba shan iibsaday kooxda kubadda cagta man united isagoo dabcan eh, uu doonayay in kooxdiisa manchester united ay guul gaartay laakiin taa waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta manchester united aysan guul gaarin eh, dhanka kaleetana markaynu eegnana kooxda kubadda cagta stonvilla iyaguna barbarayay galeen hal gool waa goola la-aan marka waxaa laga diiday ninka lagu magacaabo moreno alex moreno ayaa gool laga diiday ciyaartaana sidaa ayay ku dhamaatay unai imrin taaka ayaa loo dhigay oo kooxda kubadda cagta aston villa hadda afartan dhibcood ay leedahay mancity afartan iyo dhibcood welina hogaamiyaasha horyaalka bermeliga waa kooxda kubadda cagta ee liverpool marka liverpool iyagu innaba caadi maaha sanad qurux badan ayay qaadanayaan dhanka kaletana markiinu eegnana waxaa aad iyo aada loo hadalhayaa xulka wadanka masar iyaguna laba iyo ay la galeen xulka wadanka mozambique sidoo kaleetana markiinu eegno kulmo xiise badan ayaa maanta jira xulka wadanka senegal waxaa la ciyaari doonaa gambia marka waynu arki doonaa kulamadaasi xiisaha badan sans ça.